بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yidhi musanifku raximah اllahu tacaala faslun fii xukmi الshiqaaqi bاtacadi bayna الزawjayn fasalkan wuxuu ku saabsan yahay khilaafka dhex imanaya labada zawj labada isqaba ee labadooda isku xadgudbaan iyo nushuuska iyo waxa nushuus ka horeeyay waxa ka dambeeya axkaam الnushuus wa sawaabiquhu walawaaxiqu marka shiqaaqu wuxuu ka imaanaya xadgudub xadgudubkaas saddex midun buu ka ahaan karaa inuu xagga zawj ka ahaado ama xagga gabadha inuu ka ahaado ama labadoodaba inuu xaggooda ka ahaado marka mualifku wuxuu ku bilaabay hadduu xadgudubka xaggeeda ka ahaado wuxuu yidhi daharat idaa daharat hadday soo muuqato amaaraatu nushuusiha calaamadihii santaageedu wacadahaa wuu wacdinayaa bilaa hajrin asagoon ka fogaanaynin oon ka haajiraynin fain taxaqaqa hadduu sugnaado nushuusun santaag hadduu sugnaado oo walam yatakarar uusan soo noqnoqonin wacda wuu wacdinayaa wahajara waana kaga haajirayaa fi lmadjaci gogashii walaa yadribu mana garaacaya fi ladhari muctabad haddaan qabanno qultu qaala anawiyu raximah llah aladharu muctabad waxaa weeye yadribu inuu garaacayo wallaahu aclam fain takarara hadduu soo noqnoqdo nushuuskii daraba wuu garaacayaa waayahay waxaan idhi tacadigu marna gabadha xaggeedu ka ahaanaya marna xaggiisa marna labadoodaba way isku xadgudbayaan wuxuu mualifka daba ku bilaabay baan idhi xadgudubka hadduu xagga gabadha ka yimaado wuxuu idhi mualifku marka haddii calaamadihii santaaga nushuus waxaa weeye gabadha inay ninkeeda ka santaagto oo iska kibriso oo caasido ayaa waxa la dhaha nushuus marka calaamadihii nushuuskeeda markay soo muuqanayaan marna ficil bay ku soo muuqanayaan marna qowl ficilka markay kusoo muuqanayaan sida maalan inuu gabadhii ka helo icraad inay ka jeedsanayso ama in ay wejiga u tubayso oo u ruurinayso bacda luطfin markii ku yaqaanay furfurnaan iyo wanaag wa alaaqati wejhin iyo weji furfuran ku yaqaanay ama qowl bay ku muuqan kartaa oo maalan hadal adag ayay jawaabaysaa kadib markii uu ku yaqaanay inay hadal jiricsan ugu jawaabto marka lagu leeyahay haddaba yani weji cabuus ayuu gabadhii kala kulmay kadib markii ay weji furnaan jirtay ama hadalka kan kadib markii hadal jilicsan ku yaqaanay waxaa meesha ka baxaya haddii marka horeba gabadhan laga caadaysay hadalka adag ama eh, weji cabuuskaas markaa nushuus ma noqonayo ile marka hore gabadhan lagu ogaa marka muxuu samaynaya ninkii hadduu calaamaadka ku arko wacadaha wuu waaninayaa waa sunno inuu waaniyo maxaa ilahi subxana wa tacaala baa yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna aad ka cabsanayseen inay idinka santaagaan faciduuhunna waaniyu ilaha yidhi oo markaa waxaa baa la inuu ku dhaho ittaqi allaaha fi lxaqi alwaajibi lii calayk kaga cabso xaqa waajibka aan kugu leeyahay ilaahay cuqubadiisana ka digtoonow kana haajiri maayo marka ayadaa mar hadday cabsi un in gabadhan calaamaadkii ka muuqdeen oo weli aysan eh, sugnaanin kama hajirayo mana garaacayo waaya wuxuunu caddaynayaa in nushuuska uu ridayo nafaqadeedii iyo qasmigeedii iyo habeendhexeedii waxaa laga yaabaa cudurdaar muujiso ka toobad keento wixii ay samaysay waxaana fiican inuu sheego eh, wixii ku soo aroray sida qowlka nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam idaa baatat ilmar'atu haajarata firaasha zawjiha lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix gabadho hadday eh, habeenkii ay dhaxdo ayadoo ka fog ninkeeda gobashiisa malaa'igta ayaa nacladaysa ilaa ay waa iyo xadiidkii umu salama ee nebiga ka warisay calayhi slat slam kamaa fii sunani tirmidi ayumaa imra'atin haweeney kastoo baatat waxaa weeye habeenkii dhaxda ama baridaa wa zawjahaa zawjkeeduna raadin canha u raalli ka ya dakhalat iljanna jannaday gelaysaa mid kale ninka waxaa fiican inuu gabadha ee xoogaa ixsaana u sameeyo qalbigeeda soo jiito maxaa yeele dumarku waxa weye feer qallocan baa laga abuuray suu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam istawsuu biالnisaaءi khayra fainahuna khuliqna min dilcin acwaj dumarka khayr u dardaarmu nebigu yidhi alayhi الsalatu wasalaam maxaa yele waxa laga abuuray feer qalloocan in aqamtaha kasartaha wain taragtaha lam yazal acwaj haddii aad feedhaa isku dayda inaad toosiso waad jabinaysaa jabinteeduna waa inaad furto haddaad iska daysana weligeedna sideeda u qalloocananaysa oo macnaha ma joojinayso marka gabadhii wuu wacdinayaa kamana haajiraya gogasheeda haddii laakiin nushuuskeedii uu sugnaado marka hadduuna nushuuskaasi soo noqnoqonin oo hal mar un ku arko waxa weye wuu wacdinayaa gogashana kaga haajirayaa waaya markan haddaba waxaa soo biirtay alhajru fi lmadjac waaya sida ayadda way tilmaamaysa wahjuruuhunna fi lmadaajic waaya laakiin habal kaga haajiri mahayo gogosha muu kaga haajirayaa oo la seexan mahayo laakiin hadalka kaga haajiri mahayo wuu la hadlayaa maxaa yeele waxaa xaaraana qofka muslimka ah walaalkiisa muslimka ah saddex cisho wax ka badan inuu hadalka ka joojiyo oo hadal kaga haajiro waa xaaraan waaya garaaci mahayo xaaladda tan saasuu leeyahay lakiin imaam nawowi hadalka ka daba wuxuu idhi wuu garaacayaa waa haddii muranka wuxuu ka taagaya khilaafku haddii nushuuska uusan soo noqnoqonin hadduusan nushuus soo noqnoqonin ayaa laisku khilaafsanya ma garaacaya mise ma garaacayo hal mar hadday naashiso noqoto miyuu garaacaya mise ma garaacayo marka raafic wuxuu idhi eh, ma garaacayo eh, maxaa yeelay dembigeedii weli ma cuslaanin maadaama aynan soo celcelin nushuuskii lakiin imaam nawowi baa ka daba tago wuxuu ihi wuu garaacaya way bannaanta inuu garaaco sida ayadoo ku adkaystay la mid tahay maxaa yeele ayaddu ilahi wuxuu ihi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna ay fain nashasna hadday nushuuska ku adkaystaan ama ay naashizaad noqdaan fahjuruhunawahjuruhunna fi اlmadaajic waaya fain takarara darab haddii nushuuskii uu soo noqnoqdo marka iyaduna garaaci muran kuma jiro lakiin garaacan lagu sheegayo ma aha garaac waxaa weeye meeshuu doon uu ka garaacayo ama uu laad iyo feed iyo wuxuu doon uu ku dhufanayo sida rag badan ay sameeyaan oo dumarka ku xadgudbaan waxaa weeye darban hayra mubarix yani waa garaac aan gabadhii aan dhaawac gaarsiin ama nabar aan gaarsiinayn wejigana ka garaaci mahayo iyo xubnaha khatarta ah sida wadnaha iyo feedhaha iyo wixii la halmaaday ul yar buu ku garaacayaa gabadhii nabar u gaarsiinayn waaya wejigana ka garaaci mahayo waa xaaraan wejiga ka garaaco isla markaa garaacaasi waa haddii uu u malaynay gabadha inay ku hagaagayso hadduuna wax rajaa ka qabin inuu garaacan wax u tarayo sida dumarkeena u badan yihiin hadii la garaaco ka sii darayaan marka inuusan garaacin baa ka fiican garaacu iska daynaya markaa waayahay wuxuu yidhi daharat idaa daharat hadday ka soo muuqato gabadhii amaaraatu nushuusi calaamadihii santaaggeed hadday soo muuqdaan wacadaha wuu wacdinayaa bilaa hajrin isagoon ka hajirin oon kaga tegin goosheedii fain taxaqaqa hadduu eh, sugnaado nushuusa nushuuskii walam yatakarar uusan soo noqnoqonin wacada wuu wacdinaya wahajara wuuna kaga tegayaa oo ka hajirayaa fi lmadjaci gogashi walaa yadribu ma garaacaya fi ladhari muctamad haddaan qultu waxaan idhi aladharu muctamad waxa weye yadrib wuu garaacaya wallahu aclam takarara hadduu soo noqnoqdo nushuuskii oo mar iyo laba iyo saddex buu ku arko daraba waa uu garaacayaa falow manacahaa uu gabadhii u diido xaqaha xaqeedii wadalika miaal ka qasmin sida habeendhixi weeye wa nafaqatin iyo nafaqadii alzamahu alqaadi qaadigii baa ku waajibinaya alzamahu zawjkii uu ku laasiminaya alqaadi qaadigii towfiyatahu xaqa gabadhu ay ku leedahay inuu u oofiyo gabadha xaqeedii siiyo fain asaa hadduu xumeeyo ninkii khuluqahu dabeecaddiisi wa aadaaha gabadhii uu dhibo bilaa sababin sabab la'aan nahaahu qaadigii wuu ka reebayaa arrinkaas fain caada hadduu u soo laabto oo mar labaad u noqdo arrinkaa cazarahu wuu edbinayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii eh, xaqeedii uu u diido bal u fiirso kani waxa weeyaan waa tacadigii eh, ninka ka imaanaya waxaan ka soo baxnay tacadigii gabadha xaggeeda ka imaanaya eh, hadduu tacadiga xagga ninka ka yimaado oo xaqeedii u diido gabadha xaqeedi waa maxay gabadha waxaa la ninka afar bay ku ninkuna afar buu ku leeyahay marka xuquuqdu waa afar iyo afar xaqa ay iyadu ku leedahay waxaa weeye waa meherki iyo qasmigii habeendhixi iyo nafaqadii biilki iyo almucaashara bilmacruuf wanaag inuu kula dhaqmo wacaashiruuhunna bilmacruuf afartaas xaq bay ku leedahay almahru wاlqasmu wاlnafaqatu wاlmucaasharatu bilmacruuf waaya zawjkuna afar xaq ayuu ayada ku leeyahay xaqa koowaad waxaa weeye aacatu daacatu gabadhii inay adeecdo ay ka dambayso ninkeeda xaqa labaad waxa wey mucaasharatuhu bilmacruuf inay wanaag ay kula dhaqanto xaqa saddexaad waxa weeye tasliimu nafsiha ilayh nafteeda inay ninkeeda u dhiibto markii uu ka dalbo xaqa afraadna waxaa weeye mulaasamatu beytiha gurigeeda inay ku nagaato aysa ka bixin ilaa biidnihi inuu ninkaidmo mooyaane haddaba gabadha hadduu xaqeedii uu duudsiiyo sida waxa weeye habeen dhexeedii ay lahayd ayuusan siinin ama biilkeedii buuna siinin qaadigaa markaa zawjkii ku waajibinayaa inuu xaqaa gabadhu ay ku leedahay uu guto oo xaqeedii uu siiyo haddii uu dabeecaddiisa u xumeeyo marhadda fiirso maxaa halkan loo yidhi qaadigaa ku laaziminaya tii hore markii iyadu ay xaqiisa u diidday lama dhihin qaadigaa ku laaziminaya maxaa yeele dumarku waa daciif hadduu ninkuu xaqeeda u diido kama qaadan karto laakiin ninkuu ka awood badan yaho hadday xaqiisa u diiddo wuu ka ofsan karaa oo wuu edbin karaa waaya sidaa darteed ninkii qaadiga ayaa ku waajibinaya inuu xaqii gabadha uu siiyo haddii dabeicaddiisu ninka uu xumeeyo oo gabadhii uu dhibo maalan wuuba garaacay garaacii wixii la midu ku dhibay oo xaqdarro uu ku garaacayo sabab la'aan ayuu ku dhibay naha qaadigaa u diidaya arrinkaas uu ka joojinaya qaadiga wuxuu leey jooji dulmigaad gabadha ku hayso laakiin qaadigu ma eedbinayo ku degdegi maayo haddii uu mar labaad marka koobaad qaadigu garaaci maayo oo tacsiirin maayo ninka haddii laakiin mar labaad uu gabadha dhibkeedii ku noqdo oy gabadhii dalbato in la tacsiiriyo qaadiga ka dalbato qaadigu tacsiirinaya wax u qalma ayuu ku tacsiirinaya inuu garaaco ama uu xabsi geeyo u xidho adugu waxa weeye wuu edbinaya wuu ganaaxaya wain qaala hadduu dhaho kullun mid walba inna saaxibahu saaxiibkiisa ayaa mutacadin xadgudbaya labadii zawj mid walba wuxuu ihi kale ayaa xadgudubka wada tacarafa alqaadi qaadigu uu aqoonsanaya alxaala xaaladda ayuu u kurgelayaa biiqatin nin lagu kalsoon yahay ayuu yani waasidadiisa isaga usii maraya ayuu u kurgelayaa iqahaasoo yakhburhumaa xogta hoose soo ogaanaya oo u kurgelaya arrintii wamanaca aalima dabeetana qaadigii kii daalimka ee dulmiga waday ayuu waaya hadduu labadiisa hujmid walba u dhaho kakalaa waxa weeye dhibka wada iyo xadgudubka zawjadiina waxay sheeganaysaa inuu asagu dulminayo asna sidaasoo kale wuxuu leeya ayadaa dulmiga iyo dhibka wada qaadigu markaas xaaladda ayuu u huurgelayaa oo nin buu dirayaa lagu kalsoon yahay oo iqa ah oo diyaano leh ninkaasuu leeyahy bal xaaladooda u kuurgal oo xogtooda soo ogow waaya ninkaasaa markaa xogtooda soo ogaanaya oo soo baadhaya dabeetna qaadiga ayuu xogtii usoo gudbinaya kolba midka dulmiga waduu sheegaya markuu qaadigu arrintaa ogaado ayuu daalimkii tallaabo ka qaadaya tallaabo ka qaadaya oo uu edbinaya waaya saan horey usoo tilmaanay wain qaala hadduu dhaho kullun mid walboo labadii zawj ka mid ah inna saaxibahu saaxiibkiisa waa midka kale ayaa mutacadin xad gudbaya oo xadgudubka wada tacarafa alqaadi qaadiga ayaa aqoonsanaya alxaala xaalku suu yahay macnaha qofka dulmiga wada ayuu u kuurgelayaa biiqatin biwaasitati iqatin mid lagu kalsoon yahay asagoo markaa adeegsanaya iqahaasoo yakhburuhumaa waxa weeye xogtooda hoose ogaanaya ama u kuurgelaya wamanaca dabeetana wuu ka reebaya aaalima midka dulmiga wada labada zawj ayuu dulmiga u diidayaa fain ishtadda haddii uu adkaado ashiqaaqu khilaafkii bacثa wuxuu diri doonaa xakaman waxa weeye garsoore min ahlihi ehelkiisa ka ahaaday iyo waxakaman garsoore oo min ahliha ehelkeeda ka ahaaday wahumaa labadaa xakam wakiilaani waa laba wakiiloo lahumaa zawjaynka u sugnaaday waa laba wakiil ayagoo ay waxaa weye wakiil bay unoqonayaan wa fii qowlin qowl ba wuxuu maye muwallayaani waa laba ninoo wilaaye ka haysta min alxaakimi garsoorihi weynaa ee qaadiga ahaa fa cala alawali qowlka hore ku soconno ee dhahaya waxa weye waa laba wakiil yushtaradu waxaa la shardiyaa ridaahumaa waxa weye zawjeenkii inay raali ka yihiin labada nin soo diridooda oo fa yuwakilu dabeetana wuxuu u wakiilanayaa zawjkii xakamahu garsoorihiisa xakamka xaggiisa ka socda bialaaqin gabadhii inuu furo wa qabuuli ciwadi khulcin khuluc bedelkii inuu aqbalo wa tuwakilu ayadna waxay wakiilanaysaa xakamahaa xakamkii xaggeeda ka socday bibadli ciwadin ciwadkii inuu bixiyo wa qabuuli alaaqin furiinkii ayada la furayana inuu usoo aqbalo bihi bilciwad ciwadka inuu ugu soo aqbalo haddii khilaafku adkaado oo khilaafkii waxa cirku isku shareero caydiibaa badatay isdilkiibaa batay bannaankay usoo baxday labadan qof inay dee isku maran yihiin mar walba marka iyada ah qaadigu wuxuu dirayaa laba xakam buu dirayaa xakam xagga ninka ka socda iyo xakam xagga gabadha ka socda waayahay suu ilahayba qur-aanka sheegay wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha buu ilaha aad ka cabsataan khilaaf labada zawj u dhaxeeya waxaad dirtaan bu ilahay xakam dira ka socda ninka xaggiisa wa xakaman min ahliha iyo xaakim ka socda xagga gabadha waayahay xakam baa la yidhi waa muxakamun waa qof talada loo dhiibay ama laba oday weeyaan ama laba qof oo hawshii loo dhiiba wayaan ee garsoorayaashii caadiga ah ee agga dowladda ma ah waaya laba nin oo waxa wey labada reer ka kala socdo weeyaan marka labadaa nin way iskaashanayaan way ka shoorayaan arrintii waxay isku dayaan inay islaaxiyaan hadday islaaxin karaan way islaaxinayan hadday islaaxin kari waayaanna markaa way kala geynayaan suu ilahay qur sheegay in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa waaya marka labadaas nin labadaa xakam ma wakiila mise waa laba ninoo agga sooraha ka socdo sifat qaadi ayay qaadanayaan laba qowl weeyaan qowlka muctamadka wuxuu leeyahay waa laba wakiilo xakamka waxa wey agga ninka ka socdana waa wakiilkii zawjka xakamka xagga gabadha ka socdana waa wakiilkii zawjada waaya waa laba wakiiloo ayagu iska leeyihiin qowl saasuu leey wa qowlka muctamadka qowl kalena wuxuu leeyahy waa laba ninoo xagga xaakimka ka socda oo marka naa'ib ka yihiin garsoorihii ama qaadigii hadaba qowlka hore ee dhahaya waa laba wakiil hadii aan ku socono waxaa shardi ah labada zawjeen inay raadi ku yihiin labada xakam in loo soo diro haddayna raalli ku ahayn loo soo diri maayo maxaa yeele wakiilka dee isdiri mahayo in qofka muwakilka uu dirsado mooyaane maadaama labada zawje wakiilka yihiin waa inay ku yihiin waxaana la shardiyaa labada xakam inay ahaadaan laba qof oo eh, mukallaf ah mid kasta waa inuu mukallaf yahay muslim yahay xor yahay caadli yahay oo waxa weeye ahludiyaani yahay Eh, isla markaana hawshan loo diray ama loo egmaday inuu qaban karo shantaas shardi ayaa loo shardinaya shardina maaha inay rag noqdaan dumar way noqon karaan waaya haddaba haddii xal eh, kale uu suroobi waayo in la kala geeyo mooyaane zawjkii eh, wuxuu u odayga xaggiisa ka socda inuu gabadhii u furo isla markaa khuluc uga qaado macnaa xoolihii uu ku khulcayey ooga qaado oo qabuulu ciwadi khulcin waa lacagtii gabadha isku furanaysa ama meherkeeda ha ama ama wax kale ha ahaado ayadna odaygii xaggeeda ka socday waxay u wakiilanaysaa inuu bedelkaas ama ciwadkaas ama lacagtaa waxaw lagu furayo uu bixiyo isla markaa furiinkii uu usoo aqbalo ilan khuluc wuxuu u baahan yahay qabuul waaya wuxuu ku yidhi fain ijtada haddii uu adkaado ama uu darnaado ashiqaaq khilaafkii bacث wuu dirayaa qaadigii xakaman xaakim buu dirayaa min ahlihi ehelkiisa ka socda ninka zawjka xaggiisa wa xakaman iyo xaakim min ahliha gabadha xaggeeda ka socda wahumaa labadaa xakam wakiilaani waa laba wakiilo lahumaa iyaga u sugnaaday zawjeynkii wa fii qowlin qowl ba wuxuu maye muwalayaani waa laba nin waxa weye laga soo diray min alxaakimi xagga xaakimka oo wilaayada xagga xaakimka ay ka haystaan facala alawli qowlka hore ku socno yushtardu waxaa la shardiyaa ridaahumaa inay raalli ku yihiin labadooda laakiin qowlka dhahaya xaakimka ka socdaan lama shardina inay raalli yihiin fa yuwakilu haddaba wuu wakiilinaya zawjkii xakamahu ama odaygiisii wuxuu u wakiilanayaa bialaaqin gabadhii inuu ka furo wa qabuulu ciwad khulcin bedelkii lagu khulcayeen inuu aqbalo wa tuwakilu ayadna way u wakiilanaysaa xakamaha odaygii ka socday bibedli ciwadin inuu bixiyo bedelkii ama waxa weye lacagtii lagu fureeyey wa qabuuli alaaqin alaaqii inuu usoo aqbalo bihi bedelkaas kitaabu hulci khulci ayuu kitaab waayahay alkhulcu marka lagu leeyahay luqatan waxaa weeye wuxuu ka yimid min alkhalci khalci oo bifatxi alkhaa'i ah ayuu ka yimid khalcuna waxaa weye annascu siibid weeye maxaa yeele baa la yidhi lagu magacaabay ee furiinka gabadha lagu furayo biciwad labada zawj labada qof ee isqabtaa waxaa mid walba u yahay ka kale dhar buu yahay suu ilahi ba sheegay hunna libaasun lakum waantum libaasun lahun idinkuna dhar u tihiin dumarkii iyaguna dhar bay idin yihiin waaya markaa markii ay kala tagaan sida iyagoo waxay lamid la mid tahay mid walba dharkii uu iska bixiyey dharkiisi uu siibay la midtahay saas darteed baa khulci loo yidhi waaya wuxuu yidhi mualifu raximah اllahu tacaala huwa khulucii furqatun kala tag weeye biciwadin bedel lagu kala tegayo ay gabadhu bixinayso ama qof kale uu bixinayo furqadaas kale tagaasoo bilafdi alaaqin furiin lafdigiisa ku dhacaya khulcin ama khuluc lafdigiisa ku dhacaya tacriifkuu mualifku ku bilaabay xagga sharciga uu lagu tacriifinayo khuluca waxaa weeyaan bu hi kala tag horta khulucu waa kala tag kala tagkaasna lacag baa lagu bixinayaa kala tag bilaasha ma aha ama ciwad ciwadku wuxuu doon ha noqdo waa un adduunyo shay adduunyo ah maal ayaa lagu kala tegay gabadhii maal baa lagu furaya ama lacag ha noqoto ama ha noqdo ama wax kale ha noqdo kala tagaas haddaba wuxuu ku dhacayaa lafdiga alaaqa ama lafdiga khuluca midkii la doono gabadha lafdu alaaqna waa lagu furi karaa lafdulkhulcna waa lagu furi karaa suuradiis maalan waxaa weye gabadh baa ninkeeda ku leedahay ifur waxaa weeye waxaan ku siinayaa kun dollar dabeetana wuxuu ku leeyahay waan ku furay kunkii baan kugu furay ama ninkiiba wuxuu ku leeyahy gabadhiisa kun dollar ayaan kugu furay ayadna way leeda qabiiltu waan aqbalay waa in meesha iijaabiga qabuulu yimaadaa sida noo imaan doonto ama wuxuu ku leeyahay haddii aad kun doollar isiiso waad iga furanta ayadna waxay leeda kunkii dollar waan ku siiyey waan ku damaano qaaday marka saasay kaga furmaysaa waayahay waxaa asal u ah khuluca qabla اlijmac qowluhu tacaala fain طibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu haniiئan marii'a aayaddaas waxay tusinaysaa in gabadhii haddii meherkeedii wax ka mida ay cafiso in ay xalaalta oo ninkii uu cuni karo marka dee khulucanna waxa weeye gabadhii xoolo ayay isku furanaysaa xoolihiina waxaa ka mida meherkii waxaa kaloo daliil u ah xadiidkii bukhaari ku sugnaaday in haweenaydii saxaabigii la jiray haabit bn qays bn shamaas radi allahu tacaala canhu khatiibu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ay ka booday oo nacday waxaa la dhahaa xoogaa waa laga quruxsanaa xagga bidhaantiisa dabeetana waxay tidhi yaa rasuul allah innii akhaafu اlkufra bacda اlislaam yacni waxaan ka cabsanayaa inaan ninkan xaqiisii ku kufriyo oo macnaa xaqiisii aan gudan waaye tidhi marka nabig wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam haddii uu kufuro beertii uu meher kaaga dhigay muusoo celinaysaa markaasay tihi nacam dabeetana nabig alay slam wuxuu ku yidhi haabit bin qays iqbal اlxadiiqa waطalliqha taطliiqa beertiina ka guddoon hal dalqadna ku fur sidii buu yeelay waa awal khuluc oo islaam ka dhaca midda kale waxaa ku jira la yidhi xikmada ku jirta gabadhii ayaa dhib iska furanaysa haaliban marka gabadhu dee ninkii ka soo boodo ay nacdo waxa weeye ay xoolo isku furanaysa waxay tusinaysaa gabadhaas inay dhib ninka kala kulantay laakiin waa makruuh baa la yidhi maxaa yeelay nikaaxii ayaa la joojinaya oo la jaraya nikaaxan waxaa fiican inuu iska socdo abqad alxalaal ila allahi alaq waa kii xadiidku ahaa ilaa in dee labadii qof xuquuqdii isku lahay inay gudan kari waayaan markaas makruuh ma noqonayo huwa khulucii furqatun waa kala tag biciwadin ciwadan lagu kala tegayo ay muqaabil ciwadin bilafdi alaaqin alaaq lafdigiisna lagu kala tegayo aw khulcin ama khuluc lafdigii haddaba khulucu arkaan buu leeyahay shan rukni rukniga koobaad waxaa zawj waa awjkii rukniga labaadna waxaa weeye multazimun liciwad qof ciwadkii bixinaya oo ciwadkii isku laaziminaya ama zawjadii ha noqoto ama qof ajnabi ha noqdo oo gabadha qaraabadeeda ah tusaale ahaan oo dhahaya gabadhan fur anaa ku siinaya waxaa weye lacag intaa dhan ama xoolo intaa dhan shardi maahayna gabadhu noqoto mar kasta waaya multazimun liciwad rukniga saddexaadna waxaa weye budcigii rukniga afraadna waxaa weeye ciwadkii bedelkii ka hanaadna waa siiqadii mid kasta mualifkuu sheegi doonaa shuruuddiisa mid kasta shuruud buu leeyahay wuxuu mualif ku bilaabay ruknigii koobaad oo ah zawjka wuxuu yidhi sharuhu ay ruknuhu baa looga jeeda halkan rukniga khulucu waxaa weeye zawjun zawj weeye zawjkaasoo yasixuu asaxayo alaaquhu furiinkiisu falow khaalaca haddaba haddii uu eh, khulco falow khaalaca hadduu khuluctamo cabdun addoon aw mase maxjuurun calayhi mid lagu sharay bisafhin waxa weye dhinaan saxa waa saxaya wajaba waxaa waajibaya dafcu alciwadi bedelkii in la bixiyo oo la siiyo ilaa mowlaahu addoonka sayidkiisa wa weliyihi kaa maxjuur calayhiga ah. waxa weye weligiisa rukniga koowaad buu ku bilaabay waa zawjka zawjka waxaa weeyaan buu ku loo shardinayaa inuu yahay zawj dalaaqiisu ansaxayo ila meesha dalaaq baa dhacayo marka waxaa loo shardinaya zawjka keli ah inuu dalaaqiisu ansaxayo waaya oo muxuu dalaqiisa markuu asaxayo maxaa loo shardinayaa waa inuu yahay qof baaliqah oo caaqilah oo mukhtaar ah waxaa kaa baxay ilmihii yaraa kii waalla waxa weeye iyo waxa weye qofkii la khasbay ee mukraha ahaa intaa dalaaqooda ma asaxayo khulucooduna ma asaxayo waayahay marka mualifku shardi buu ka cabiray laakiin rugni weeyaan maxaa yeelay dee waxa weye khulucu waa alaaq zawjkuna rugni buu u yahay ee hardi oo ma ah hardi oo ma ah waayahay haddaba ilmihii yaraa iyo majnuunkii iyo mukrahi ma asaxayo khulucoodii addoonkii hadduu khuluctamo ka war khuluciisu ma asaxayaa wuu asaxayaa laakiin cawdkii waxaa loo dhiibayaa sayidkiisa isaga la siin mahayo sayidkiisa iska leh ilaan adonka waxma milkiye hadduu islaantiisa uu xoolo ku furo xoolihii waxaa lagu wareejinayaa sayidkiisa kii maxjuur calayhi bisafah kii lagu haray dhinaan safiihnimo lagu haray kaana khuluciisu asaxaya lakiin xoolihii wa lagu wareejinayaa weligiis ila asagoo xoolaha kuma tasarufi karo xoolih inu maamulo ma bannaana sida hore inoo soo dhaaftay waaya walaa tuutuu safahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama wa ku ilaha wa shardu qaabilihi kan aqbalaya khuluca shardigiisu waxaa weeye ilaaqu tasarufihi tasarufkiisa maamulkiisa inuu sii daysan yahay fi lmaali maalku ku tasarufayo fain ikhtalacat amatun addoon hadday iskhulucdo bilaa idni sayidin ayadoon sayid uusan u fasixin bidaynin dayn hadday isku khulucdo oomase cayni maalihi sayidkeeda xoolihiisa cayntooda isku fasakdo isku eh, khulucdo baanat way dheeraanaysaa wlizowji zowjkiin waxaa u sugnaaday fii dimatiha dimadeeda mahru mili mahru mili buu ku yeelanayaa fii suurati اlcayni mas'aladii ama suuradii caynta markay caynta maali sayidaha isku khulucday wuxuu ku yeelanaya mahru mili dimadeeda wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay ay qiimatu alcayni cayntaas ee isku khulucday ee xoolaha sayidkeeda qiimihiisa qiimaha cayntaas unbuu ku yeelanaya dimadeeda fii suurati dayni daynta suuradeedana almusama wixii la magacaabay ayuu dimadeeda ku yeelanayaa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye mahrulmili mahrmili buu ku yeelanayaa wain adina hadduu sayidkeeda u idmo inay iskhulucdo oo cayana u magacaabo caynan cayn u magacaabo lahu ay lilkhuluc khuluci aw mase qadara uu qadaro daynan dayn oo famtahalat sidii ay yeesho oo kolba hadday cayntii u cayimana cayntii isku khulucdo hadday dayn ahaydna dayntii isku khulucdo dayntaana u qadaro qadarkeeda tacalaqa zawjki wuxuu ku tacalluqayaa ou la xidhiidhayaa bilcayni caynta isku khulucday xoolaha sayidkeeda wa bikasbihaa kasabkeeda fi deyni suuradii deynta ee isku khulucday wain alaqa hadduu sayidkii iska sii daayo alidn idankii ousan caynna u magacaabin deynna u magacaabin iqtadaa wuxuu keensanayaa khulucii mahra mili mahra mili min kasbihaa kasabkeeda ka ahaaday waaya rukniga labaad buu mualif halkan ka gudagalay waxaa weeye almultazimu biciwad qofkii ciwadka bixinayay ama isku laaziminayay ciwadkii khuluca ila khuluca waxaa nidhi waa talaaqun biciwad waa furiin waxa weeye bedel ama xoolo lagu kala qaadanayo markii qofkii xoolahaas isku laaziminaya bixinayay ayaa shardigiisi halkan lagu tilmaamayaa haddaba qofkaas wuxuu noqon karaa zawjada waa say u badanta ama wuxuu noqon karaa qofka aan zawjada ahayn ajnebi bay dhahaan culimmadu markaasoo kale ajnebigaas ma aha qof gabadha ee waxba isku ahayn waa qof aan awjkii awjadii midna aan baa loga jeeda ajnabiga ama ha noqdo qof qaraabadeed ah sida aabbaheed walaalkeed ama qof ayna waxba isku ahayn ha noqdo waaya tusaalahaan gabadha aabbaheed hadduu arko in eh, dulmanta oo ninkani uusan ixsaan u samaynaynin ninkani uusan bilaash ku furaynin wuxuu dhihi karaa gabadha meherkeedii baan ku siinayaae fur ama xoolahaasaan ku siinayaa fur marka khuluc ajnabi buu noqonayaa haddaba waxaa loo shardiyaa qofka eh, cuwadka isku laaziminaya in tasarufkiisa uu sii daysan yahay xoolaha xoolaha uu iska leeyahay waa inuu maamulan karo u madax bannaan yahay waaya oo waa inuu ahaado macnaheedu weeye qof mukallaf ah oo aan la sharin oo maxjuur calayhi aan ahayn qof madax bannaan oo ilmo yar aan ahayn qof waalana aan ahayn qof maxjuur calayhina aan ahayn taasaa la shardinaya waaya haddaba addoontii ka waran hadday iskhurucdo ilaa addoontu waxa weye maxjuur calayha weeyaan hiya maxjuura maxjuur calayha liaqi sayidiha waa kayna soo dhaaftay wlcabdu lisayidihi ayuu maxjuur yahay marka taasuu mualifka halkan ku tilmaamay u faahfaahiyey xilligoodii addoommo way badnaayeen lakiin zamankeena mama jirtaba addoom laakiin waan iska akhrinayna waan fahmaynaa fain ikhtalacat amatun haddaba addoon baa iskhulucday sayidkeedii zawjkeedii ba iska khulucday sayidkeediina ooma fasixin dayn bay isku khulucday oo waxay tidhi dayn baan ku siin doonaa dimadeed aad ku yeelan doonto ama horta dayn ba isku khulucday khulucii wuu asaxayaa waayahay markaa ay daynta isku khulucdayna waxa weeye musami wixii la magacaabay ayuu dimadeeda ku yeelan doonaa qowlna wuxuu leeyahy mahrumithri ayuu dimadeeda ku yeelan doonaa hadday sayidkeeda bicayni maalihi xoolihiisa cayntooda ayay tidhi waan isku khulucay maalan sayidkeeda maalan gaadhi u iska lahaa bay tihi gaadhigan aan isku khulcay waaya waa cayni maali sayidah xoolahan ayadoo ma leh sayidkiina uma fasixin horta waxa weeye baanat markuu leeyahay baanat waxaa looga jeedaa labada suura waxaa looga jeedaa baanat bimacnaa dalaaqeedu dalaaq rajci ah ma aha waa dalaaqa khuluca ka dhacayo dalaaq khuluca sidiisa waa baa'in la soco dalaaqa khuluca hal dalqadna ha ahaadee gabadha waxay ku furmaysaa dalqa baa'in oon la soo ceshan karin hal dalqad hadduu ku fura xataa ninkii ma soo ceshan karo waa ilaa wax faa'iida mayna yeelateen hadduu intuu gabadha xoola ka qaato alaaq inuu rajci noqonayo hadhow soo ceshan karo wax faa'ida mayna yeelata laakiin hal dalqa hadduu ku furo gabadhii nafteed way milkisay ma soo ceshan karo waaya marka gabadhii baa'ib bay noqonaysaa waa kow markii caynu maali sayidaha isku khulucday dimadeedana waxa lagu yeelan doonaa mahru mil baa lagu yeelan doona mahru miliga ayaa lagu yeelan doonaa qowl ba wuxuu le maye qiimihii waxa weeye ayn cayntaas isku khulucday ee xoolaha sayidkeeda ah qiimihiisii qiimaheeda ayaa lagu yeelan doonaa waaya haddii laakiin sayidkeeda u fasaxo oo cayn uu magacaabo dhaho cayntaa isku khuluc ama dayn uu dhaho isku khuluc oo dayntiinu u qadar maalan kun doolar u dhaho ay sidii yeesho hadday cayn isku khulucdayna cayntaas xoolaha sayidku iska leeyahay ah ayuu zawjkii yeelanayaa oo qaadanaya haddii waxa weeye dayn isku khulucu yidhina dayntaasi ku tacalluqaysaa kasabkeeda markii hore aan loo idmin waa wey dimadeedu ku tacaluqaya dimadeed waa loga jeeda markii ay xorowdo ayuu raacanaya laakiin markaan sayidkeeda u idmay daynta inay isku khulucdo waxay shaqayso kasabkeeda wax alla waxay gabadhaas soo xamaaso o shaqayso ayuu khulucii ku tacaluqaya oo zawjkii ka qaadanaya wax alla waxay shaqayso iyo waxay gacanta ku hayso oo hadday zawjkeeda maalan u shaqayso oo eh, xoolo ay u hayso ganacsi ah waxay gacanta ku hayso ayuu ka qaadanaya hadduu idanku iska ilaaqo eh, sayidkii ou dhaho iskhuluc caynna munuu sheegin xoolihiisa ka mid a ah, dayna muusan dhihin isku khuluc marka ayada ah khuluci wuxuu keensanaya mehermili inay isku khulucdo mehermiligaana lagu yeelanayo kasabkeeda kasabkeeda lagu yeela maadaama u fasaxay maadaama he u fasaxay waaya wain khaalaca haddii uu e, la khuluctamo zawjkii hadduu khuluco safiihatan gabadh safiiha oo dhiman macnaha gabadh aan madax bannaanayn oo maxjuur calayha bisafa ah ow dhaho allaqtukii waxaan kugu furay calaa alfin kun oo faqabilat aqbasho alqat way furmaysaa alaaqan rajciyan alaaq rajci ay furmaysaa lam taqbal haddaysan guddoomin lam tadluq ma furmayso waaya wuxuu idhi haddii zawjkii uu gabadh safiihada u khulco horta markuu mualifka inoo sheegay shardigii waxa weeye almultasim bilciwad yidhi ilaaqu tasarufihi fi lmaal waxaa kaa baxay qof kasta oo maxjuur calayhi ah asbaabulxajrina waa an asbaabta xajriguna waa shan ariq addoonnimo wasafah dhinnaan walmarad iyo xanuun wasiba iyo yari waljunuun iyo waali shantaa wey marka shantii saddex ka midu mualifku sheegay waa addoonnimadii waa tanuu noo sheegay hadda amadi iyo safah oo in khaalaca safihatan ah iyo walmarad oo ah wayasixu ikhtilaacu lmariidati saddexdaasu inoo sheegay oo waxa wey asbaab alxajri ah qofka ile markuu xanunsanya marad almowt waa maxjuur caleyh waad garanaysaa labadii kale ee asbaab alxajri ahaa siba iyo junuunna muuna sheeginu mesha wa ka saaray oo muxuu sheegi waayey labadaas maxaa yeelay labadooda khuluc la asix mahayo in la khulco yani gabadh yar inan yaroo dee aan qaan gaadhin khuluceeda asix mahayo way fahamta soo maa gabadhii waalaydna khuluceeda asix mahayo gabadh waalan iyo tu yartoona khulucooda asix mahayn maxaa cibaaradooda aslan mulqaat weeyaan xagga sharciga wax ka soo qaad male marka kuwaa mualifku muna sheegin ee wuxuu sheegay kuwii cibaaradooda la tixgelinayay laakiin maxjuuru calayhi ahaa waa addoontii iyo safiihaddii iyo mariidadii wuxuu yidhi haddaba haddii uu ninkii uu khulco gabadh safiiha ah waa gabadh maxjuur calayha lisafah xoolaheeday ku ciyaaraysaa oy seyrseyraysaa saa darteed baa la xajriyey sidii kitaab alxajri nagu soo dhaaftay gabadha noocaasa maxjuur aleyh xoolaheedan u madax bannaanen hadduu khulco ama uu ku dhaho tusaale ahaan kun baan kugu furay ayadna way aqbasha mar kasta aqbalka waa la raacinaya la soco khuluca gabadhiiba horta way furmaysaa alaaquna wuxuu noqonayaa alaaq rajci ah alaaq way furmaysaa alaaquna wuxuu noqonayaa alaaq hee rajci ah oo maxaan alaaqi alaaq rajci oga dhignay maxaa yeelay ayadu xoolo ma ma aqbali karto yani xoole ma bixin karto kumana tasarufi karto xoolaheeda maadaama xoolaheda u madax bannaanayn dee ninkii waxaa weye gabadhii haddaan dhahno baa-inay ka noqonaysaa oo khulucii uu asaxaya gabadhiinu waaya xoolahiinu waaya marka ninki labadaba iskuu dari mayne waxaan leenahay gabadhi waad soo ceshan kartaa hal dalqad bay kaaga furmaysaa dalaaeedu rajci buu kuu noqonayaa waad soo ceshan kartaa lakiin wax xoolood leedahay ma jirto waaya baluqad alaaqan rajciya saas wey haddayna aqbalin oyna qabiiltu dhihin maba furmaysaba marka mualifku wuxuu noo caddaynayaa allaqtuka calaa alfin aslan sifa lagu furay kun baan kugu furay wey waa ina aqbashaa marka maadaama alaaq sifa lagu xidhow yahay mafhuumkaas haddaba noo caddeeyey mualifku wuxuu hi wain khaalaca hadduu khulco safihatan gabadh safiihada aw qaala amuu dhaho allaqtuka waxaan kugu furay calaa alfin kun oo faqablata aqbadasho dalqad way ku furmaysaa rajciyan ay alaaqan rajciyan alaaq rajci ay ku furmaysaa fain lam taqbal haddaysa aqbalin lam tatluq ma furmayso wayasixu waxaa asaxaya ikhtilaacu lmariidati gabadhii xanuunsanayd khuluceedu waa asaxaya marad almowti geerida xanuunkeedii xanuunsanayd walaa yuxsabu la xisaabin maayo min auli ulki laga xisaabin maayo ilaa zaa'idun wax ka badan mooyaane calaa mahri mili mahru mili wax ka badan mooyaane waayahay sababkii saddexaad ayuu halkan noogu sheegaya asbaabtii xajriga ah waa maradulmowtki gabadh xanuunsan oo maradulmowtkeedii ku jirta geeridii waxa weeye xanuunkii dee loo dhibanayey ama halista ahaa gabadhaas waxaan ognahay in maxjuur calayha ay tahay lixaqi lwaraa ma iskhulci kartaa gabadhaas ha way iskhulci kartaa khulceedu waa asaxaya waaya xoolahan isku khulcayso uludkiima laga isaabinaya laga xisaabin mahayo ilaa wixii mehermitri ka badan mooyaane mehermitri hadday isku khulucdo meherka iyadoo kale hadday isku khulucdo laga xisaabin mahayo uludkii soma wax ka yarna hadalkiisa iska badaaba wa mahrmil ka yar isku khulucdana hadalkiis iska daa waa uludka laga xisaabayn maayo laakiin hadday mahromithli oga badiso mala mahromithligeed wuxuu ahaa saddex kun oo isku khulucday afar kun kunkaa dheeraadka ahaa unbaa laga xisaabinaya uludka laakiin saddexdan kun laga xisaabin maayo uludka an soma oo maxaa saa loo yeelayaa gabadhan nafteediiba ninkan ka furanaysa xaq bayna u leedahay oolahan waa xoolaheedi waaya waxaa loo diidan yahin tabarucaadka xoolaha ay dardaarmayso iyo xoolaha iska bixinaysa la diidaya laakiin tan waxay la mid tahay sida xoolaha ay waxa weye maamulanaysa wax kusoo iibsanaysa iyo beecii iyo shiraagii iyo waxaasi la midta waaya marka loo diidi maayo xoolaheedii tabarucaadka umay ka sharanta oo ulu wax ka badan aan loo ogolayn waaya haddaba uludka laga xisaabin maayo ku yidhi ilaa wax ka badan mahrimiligii mooyaane yasixu waa asaxayaa ikhtilaacu lmaridati gabadhii xanuunsanayd inay iskhulucdo oy xoolo isku khulucdo marad almowti ee geerida xanuunkeedii walaa yuxsab laga xisaabin mahayo min aulu ulukii ilaa zaa'idun wax ka badan mooyaane calaa mahri milin mahru miligii waayahay warajciyatin wayasixu waxaa asaxaya ikhtilaacu rajciyatin gabadhii rajciyad ahayd macnaha la furay ee la soo ceshan karay yani alaaq rajcia lagu furay filadar sida muctamadka ah laa baa'inan gabadhii waxa weeye alaaqii loo dhammaystiray ama baa'inkayga ninka ka dheeraatay inna soo ceshan karin ayadu khuluceeda asixi maayo halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku ruknigii saddexaad waxa weeye waa budciga budciga weeye waaya haddaba waxaa shardiga budciga in uu ku jiro cismada zawjka ninku inuu gacanta ku hayo budcigaas oo uu maamulayo gabadha budcigeeda laga hadlaya inuu milkiya ninku ayaa shardi ah oo ninku siba ku milkinaya hadday gabadhani zawjadiisii tahay wuu khulcaya maxaa budcigeeda asagaa milkinaya haddii ay rajciye tahayna wuu khulci karaa labadaa xaalood buu khulci karaa gabadhii asaguu qabay iyo tii uu furay laakiin alaaqeedu ahaa alaaq rajci ah. hal dalqadbu ku furay ama laba dalqadbu ku furay ayadoo ciddadii ku jirta uu khulci karaa maala sooma laakiin wuxuuna khulci karin gabadh waxa weeye baaina ahoo uu saddex ku furay tusaaleahaan taa iyadoo ma khulci karo ama gabadh uu hore u khulcay oo khuluc hore uu ku riday oo ciddadii ku jirta ma khulci karo khuluc labaad kuma samayn karo maxaa waa baa'inba waayahay wayasixu waa asaxayaa ikhtilaacu rajciyatin gabadhii waxa weye rajciyada ahayd khuluceedu waa asaxaya fi ladar muctamad haddaan qabanno laa baa'inin gabadhii waxa weye dheeraatay ee waxa weeye aan la soo ceshan karin waxa weye khuluceeda asixi maayo wayasixu asaxaya ciwaduhu ay ciwad اlkhulci khulac ciwadkiisu waa asaxayaa bedelkiisa xoolihii waxa weye lagu bixinayo weeye qaliilan xaaluu yahay mid yar wa kaiiran mid badan daynan dayn xaaluu yahay wa caynan cayn xaaluu yahay wa manfacatan manfacuu yahay intaabuu ka asaxayaa in yar iyo in badan dayn iyo cayn iyo manfaco intiida doonaba waayahay halkanna waa rukniga afraad oo ah ciwadkii ciwad اlkhulci weeyaan waa xoolihii lagu bixinayay khuluca ee gabadhu bixinaysay ama qof kalu ka bixinaya marka ciwadkaas wax yarna wuu noqon karaabuu ku wax badanna wuu noqon karaa xoolo yar iyo xoolo badan labada wuu noqon karaa dayn buu noqon karaa xoolo lagu yeelanayo qofka oo hadda uuna bixinaynin ee laakiin dimadiisa lagu yeelanayo wuxuu noqon karaa cayn xoolo markaa qofkii loo dhiibay oo cayn ah sida gaadhigii xoolihii noolaa alaabihii kala duwanaa iyo wixii midka ah way fahamta soo maa manfacuu noqon karaa manfacadu waa maxay sida maalan kale inay isku khulucdo manfacada gaadhigeeda waxay tidhi fur gaadhigayga ayaan isku khulcaya inaad adeegsato muddo bil ah ama guriga inaad deganaato muddo sanad ah maala sooma waa manfaco cayn ma ah waay waxaaso dhan wuu ku asaxayaa waa sida sadaaqoo kale meherkaso kuma asaxaynin waxa weeye wax yar iyo wax badan dayn iyo cayn iyo manfacaynta kuma asaxaynin kanna waa un la mid wuu ku asaxayaa falaa junaaha calayhima fii ma ftadad bihi aayadda cumuumkeeda tusinaya wax dembi oo zawjkii iyo zawjadii saaran ma jiro wixii ay gabadhu isku furato wax dembi oo ka saaran ma jiro fii maa baan idhi maadaas waa min alfaad alcumuum marka wax kasta oy gabadha isku furato wuxuu doonaba ha ahaadee waxa weeye wuu ka asaxayaa khulucii waaya laakiin waxaa laga soo reebay manfacada inay gabadha isku khulucdo laba suuro ayaa laga soo reebay suuradda koowaad waxaa weeye haddii ay isku khulucdo bishardi in ay deegaankii ka cadfinayso deegaanka waa maxay markii gabadha la furo way ciddo tirsan soo maaha yacni ninkana xaq waxay ugu leedahay intay ciddo tirsanayso inuu eh, gurigeedii uu u daayo guriga deganeed o asagu iska laha marka hadday dhahdo waxa weye yani xaqu sugnaa baan kaa cafinaya oo anaa guri raadsanaya taasaa kuu khulcay oon bedelka kaaga dhigay ma ansaxayso maxaa yeele xaqaas ilaahay baa iskale ilaahay baa xaaraantimeyey gabadha inay ka baxdo guriga walaa tukhrijuuhunna min buyuutihin ilaa an yakhrujna ayadda kale suuradda labaad waxaa weeye haddii uu ku khulco inuu qur-aanka wax ka baro taasna waxaa weye suuragal maan hore soo nidhi ninku hadduu gabadhii uu e, ku guursado qur-aan dabeetana inuu qur-aan baro dabeetana uu furo intuusan qur-aankii barin waxaana tacadara tacliimuhaa hore an so shegnay alasaxu tacaduru tacliimi kan hore usoo marka tanna waa un la mid hadday dhahdo waxa weeye qur-aankan ku bari marka iyadaa dhahaysa qur-aankan ku bari la soco nin jaahil ahaa waxay tidhi haddaba anaa qur illa waa ka nin manfaco mogta anaa qur-aan ku bari bay tidhi ee waa ifur ma asaxayso maxaa yeelay hore an usoo sheegnay inaysan bannaanayn in qur-aankii ay isbaraan labadooda mar hadday isfuraan isagu ma bari karaan yidhi ayadna ma bari karto mar hadday kala tagaan waaya marka ayada ah taas wey haddaba haddaba cuwadulkhulci waxaa loo shardiyaa afar shardi mualifku inooma tilmaamin laakiin afartaa shardi baa la shardiyay shardiga koowaad waxaa weeye an yakuuna mutamawala horta waa inuu xoolo yahay wax xoola laga dhigan karo waxaan xoolo ahayn kuma asaxayo waaya shardiga labaad an yakuuna macluuman waa inuu yahay wax la og yahay macluuma shardiga saddexaad an yakuuna maqduuran calaa tasliimihi waa inuu yahay wax la dhiibi karo hardiga afraad an yakuuna raajican lijihati zawj awjku inuu laabanayo haddii loo shardiyo qof kale oo saddexaad oon zawjkii iyo zawjadii midnaan ahayn ma asaxayo waa in zawjka loo shardiyaa xoolaha inuu yeelanayo an yakuuna mutamawala macluuma maqduura calى tasliimihi raajica lijihati الزawj afartaas shardi baa ciwadulkhulci loo shardinaya wuxuu idhi walow khaalaca uu gabadhii eh, uu ku khulco bimajhuulin wax majhuuloon la garanayn aw mase khamrin khamri baanat waxay ku dheeraanaysaa bimahri mili mahri mil fii qowlin qowl ba wuxuu leey maye bibedel ilkhamri khamriga beddelkiisa waa kan soo nidhi shuruudda cuwadulkhulciga waxaa weeye an yakuuna macluuman in la og yahay haddaba ka warran wax majhuula ah hadduu ku khulco maalan wuxuu ihi labadan addoon ama labadan gaari mid ahaan bay tii labadan gaari mid ahaan baan isku khulcay bay tii ama labadan neef mid ahaan waa majhuul ama khamri ilan khamriguna waxaa weeye maal ma ah waa soo niri shuruudda waxaa weeye cuwadulkhulci waa inuu maal yahay kana maal maba ah sharcan marka marka ayadaa labada suuraba majhuulkii markuu ku khulacay iyo khamrigaba waxay gabadhii horta gabadhii way furmaysaa oo dalqad baa'inay ku furmaysaa mahrumilina wuu ku waajibaya mahrumilgeeda iska bixinaysaa waaya maxaa yeelay cuwadkii mar hadduu fasahaaday bahrmitri baa loo noqonaya qowl baa wuxuu leeyahay markan ay khamri isku khulucday khamriga bedelkiisii ayay bixinaysaa oo khamriga bedelkiisi waa maxay wixii u dhigmay oo casiir ah casiir ahaan bay ku bixinaysaa wey wayasixu asaxaya ciwadu ciwad اlkhulci khuluc ciwadkiisu qaliilan xaalu yahay mid yar wa kaiira mid badan daynan dayn xaalu yahay wa caynan cayn wa manfacatan iyo dheef walow khalaca hadduu gabadhii ku khulco bimajhuulin waxaan la ogeyn ama la garanayn aw khabrin ama khabri baanat waxa wey ku dheeraanaysaa bimahri mili mahri mili ayay ku dheeraanaysaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye bibedeli اlkhamri khamriga bedelkiisa ayay bixinaysaa markii khamriga isku khulucday walahumaa zawjeynkii waxaa u sugnaaday atawkiilu inay u wakiishaan qof kale u wakiishaan qof wakiilan karaa iyadna qof kale wakiilan kartaa falow qaala haddaba hadduu ku dhaho zawjkii liwakiilii wakiilkiisii midkii u dirsaday khuluca khaalicaha gabadhan waxaad ku khulucda oad ku furtaa bimiatin boqol boqol dollar maalan lam yanqus ka yarayn maayo minhaa boqolkaas in alaqa hadduu iska sii daayo u dhaho gabadhan khuluc lam yanqus ka yarayn maayo can mahri mili mahri mili ka yareen mahayo fain naqasa hadduu ka yareeyo fiihimaa labada masalaba masalada horena hadduu boqolkii ka yareeyo masalada dambe la ilaaqina hadduu mahri mili ka yareeyo lam tadluq furmi mayso wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye yaqacu wuxuu ku dhacayaa dalaaqii bimahri mili mahri mili buu ku dhacayaa wuxuu ku yidhi zawjka iyo zawjada labadaba khuluca qof kale way u wakiilan karaan way u dirsan karaan zawjadana qof way u wakiilan kartaa zawjkuna qof wuu wakiilan karaa haddaba zawjku hadduu ninkuu u wakiilinayo ku dhaho gabadhaydaas xaaska ah waxaad ku khulucdaa boqol boqol dollar maalan kama yarayn karo boqolkaas hadduuna waxba u magacaabin u dhaho gabadhaas soo khuluc oo xoolo ku soo fur xoolihiina muuna u magacaabin kama yarayn karo mahrmidki marka labadaa mas'alo hadduu ka yareeyo wixii la soo sheegay oo suuradaa horena boqolkii uu ka yareeyo suuradan dambe ee la ilaaqina uu ka yareeyo mahrmitligii gabadhii horta furmi gabadhii ma furmayso maay gabadha u furmaynin qowlka muctamadka ah maxaa yeelay ninkani wuxuu khilaafay amarkii muwakilkiisii uu amray muwakilkiisi wuxuu ihi gabadhaas boqol waxa weeye ku fur dabeetana asaga wuxuu ku furay maalan konton dollar weliba markanuu khilaafayo waa in khilaafku yahay khilaaf weyn tusaale ahaan boqol buu ku fur yidhi asna wuxuu ku furay maalan konton ama siddeetan laakiin hadduu hal dollar ka dhimo iyo wax la mid ah oo dee mukhaalafo faaxisha wax loo dulqaadan karo haddii uu maarata ka dhimo waxba dhib male hal doolar iyo laba dolar iyo wax noocaas sagaaan iyo sagaal iyo sagaaan iyo sideed bu ku furay wax dhiba male meher mitrigeed haduu saddex kun ahaa oo laba kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan tobanoo kale u ka dhimay waxba dhib male ogtaan soo ma laakiin waxa la diiga waxa wey haddii wax badan oon loo dulqaadan karin uu ka dhimo waxa weeye ma dhacayo khulucii maadaama uu khilaafay muwakilkiisii waaya qowl ba wuxuu leeyahy mary maharmitri ayay ku furmaysaa walow qaalaad hadday ku dhahdo gabadhii liwakiiliha wakiilkeedii ikhtalic waxaad eh, igu khulucdaa bialfin kun oo famtaala uu yeelo nafada wuu fulaya khulucii wain zaada hadduu ka badiyo oo faqaalu dhaho ikhtalactuhaa gabadhii waxaan ku khulcay bialfayni laba kun oo min maaliha xoolaheeda ka ahaaday biwakaalatiha wakaaladeedana ku ahaaday wakaaladeeda ayaana ku furayaa baanat gabadhii waxa wey way oo baa'in bay noqonaysaa wylzamha waxaana ku waajibaya mahru mili mahru mili ayaa ku waajibaya wa fii qowli qowlba wuxuu leeyahay maye alakaru kolba midka badan oo minhu mahru miligii iyo wa mima samatuku waxay magacowday ah wain adaafa hadduu idaafeeyo alwakiilu wakiilkii alkhulac khuluci ilaa nafsi naftiisa u idaafeeyo oo uu dhaho maalan khuluc markuu naftiisa u idaafeynaya wuxuu leeyahay ikhtalactuhaa bialfayni min cindii buu yidhi tusaalahaan biwakaalatihaa bialfayni min maalihaa biwakaalatihaa muusa dhihin oo naftiisu u idaafeeyey fakhulcu ajnabiyin ajnabi khulci weeye waayahay walmaalu xoolihiina calayha asaga lagu leeyahay wain alaqa hadduu iska ilaaqo faladaru muctamad waxaa weeye ana calayha in ayada lagu leeyahay maa samat waxay magacowday wa calayha asagana lagu leeyahay aziyaadatu wixii dheeraadka ah wuxuu ku yidhi haddii gabadhu ay wakiilkeeda ku dhahdo kun igu khuluc ninkaa zawjkayga ah waxaad igaga soo furtaa kun dolar maalan dabeetana sidii buu wakiilkeedii yeelay oo kunkiibuu ku khulcay khulci buu fulayaa baain bayna noqonaysa waaya haddii laakiin kunkii uu ka badiyo oo tusaale ahaan uu dhaho laba kun ayaan gabadhan ku khulcay waxaan eegaynaa qaabkan uu khulaca u riday ma ayadu idaafeeyey mise asagu isku idaafeeyey mise uu iska ilaaqay saddexdaa midan weeye haddii iyada uu idaafeeyo ou dhaho uu dhaho maalan min maaliha biwakaalata laba kun oo xoolaheeda laga bixinayo wakaaladeedana waxa weeye lagu fulinayo bisabi wakaalatiha markaa khuluci wuu dhacayaa baanat horta gabadhii baa'in bay noqonaysaa laakiin maadaama uu khilaafay wixii gabadhan ay u sheegtay oo kunka ahaa oo laba uu ka dhigay gabadhii laba kun laga dooni mahaye mahromili ayaa loo noqonaya mahromiligeeda loo noqonaya maadaama musamihu fasahaaday qowl baa wuxuu leey maya kolba midkii badan mahromiliga iyo wixii magacooda wixii la magacaabay wixii gabadhan ee magacooda kunka ah iyo mahromiliga kolba midkii badan ayaa lagu yeelanayaa gabadhii haddii laakiin khuluca uu wakiilku u idaafiya naftiisa oo gabadhiiba meesha uusan biwakaalatihaa muusan dhihin weeye markuu leeyahy naftiisa u idaafeynaya meehan tii hore u yidhi biwakaalatiha uu ka daayay wakaalatiha uu ka daayay wuxuu idhi ikhtalactuha bialfayni min maaliha buu idhi biwakaalatiha muusan dhihin marka ayada ah waa khulcu ajnabiyin ajnabi khulci weeyo nin kale unbaa gabadhii khulcay nin kaa unbaa khulcay gabadhii marka xoolihii asagaa lagu leeyahay asagaa xoolihii lagu leeyahay haddii uu iska ilaaqo oo uusan biwakaalatihaana uusan dhihin waxaa weeye naftiisana uma idaafeyn ayadana uma idaafeyn laakiin qalbigu ayada ka niyeystay marka ayada ah sida muctamadka ah ayada waxaa lagu leeyahay waxay sheegtay oo kunkii ah asagana waxaa lagu leeyahay wixii dheeraadka ah oo kunka ah ilan laba kun buu sheegay soo ma kunkii ayaday u sheegtay iyo kun asagoo ku daray kunkii waxa weye ayado magacooda ayadaa lagu leeyahay wixii dheeraadka ahaana waa kun eh asagaa bixinaya marka saasa lagu kala qaybinaya isagoo intuu ku daray asagaa lagu leeyahay ilan lama fasixin intaas wayajuusu waxaa bannaan tawkiiluhu zawjkii inuu wakiisho khulucin u wakiisha dimiyan gaal dimi ah wacabdan iyo addoon waa maxjuuran calayhi mid lagu sharay bisafahin dhinaan walaa yajuusu ma bannaano tawkiilu maxjuurin calayhi mid lagu sharay bisafahin dhinaan lagu sharay in loo wakiisho fii qabdi lciwadi ciwadkii inuu soo guddoomo walasaxu muctamad waxa weeye sixatu tawkiilihi ninkii inay bannaantay inuu wakiisho sixatu tawkiili wakaaladiisu inay asaxayso u wakiisho imra'atan haweeney bikhulci zawjatihi zawjadiisi inay khulucdo aw mase alaaqiha inay furto waaya halkan malif wuxuu ku tilmaamaya dad la wakiilan karo oo khulucii zawjka u wakiilan karo wuxuu ku zawjku nin gaal ah oo dimi ah wuu wakiilan karaa uu dhihi karaa gabadhaydaas soo khuluc oo xoolaha ku soo fur addoon buu wakiilan karaa ila addoonka ma madax bannaan la soco haddana wuu wakiilan karaa wuxuu dhihi karaa waxa weeye gabadhaydaa intaa ku fur qof maxjuur alayhi bisafah nin xoolihiisa ku ciyaaraya oo maxjuur calayhi ah oo dhinnaan loo sharay wuu wakiilan karaa gabadhiisa inuu e, khulco intaaba way bannaanta maxaa yeelay waxani waa wakaalad wakaaladdoodana way asaxaysa kuwan in la wakiisho way asaxaysaa laakiin maxjuur calayhigii waxaa laga soo reebayaa asaga xoolihii soo guddoon lama dhihi karo looma wakiilan karo inuu xoolihii soo guddoomo waa la dhihi karaa gabadha xoolaha ku fur oo intaasaan kugu furay dheh waad soo ma laakiin lama dhihi karo xoolihii ka soo qaad maxaa yeele asagoo ama madax bannaano xoolaha naftiisa inuu maamulo iskaba dhaaf xoole qof kale inuu maamulee marka maadaama xoolaha uu mamnuuc ka yahay isagoo looma dirsan karo haweeney wuu dirsan karaa inuu yani gabadhiisa ay soo khuluucdo iyo inay furtaba wuu dhihi karaa gabadh waxa weeye qalaad ama qaraabadiisa ah. waxa weye gabadhayada xaaskayga waxaad ku soo furtaa xoolo oo soo khuluc sidoo kale wuxuu dhihi iska furba iyadoon waxa weeye aan eh, la khulcaynin oo xoole laga qaadin iska fur oo marka intay u tagto waxay dhihi kartaa khaalactuki bikada intaasaan kugu khulcay ama allaqtuki dalqatan dalqad baan kugu furay dhihi kartaa aslanba dalaaqa waxa weye ninku uu u wakiilin karaa xaaskiisa uu dhihi karaa naftaada fur alaaqii adaan kugu wareejiy dhihi karaa naftaada fur markaa doonto oo markay doonto nafteeda way furi karaa way furi kartaa marka maadaama ayadiiba loo wakiilan karo o la dhihi karo ayadu naftaada fur dee gabadh kale oo ajnabiyad ahana waa loo wakiilan karaa waayahay walasaxu muctamad waxaa weeye sixatu tawkiilihi wakaaladiisa inay asaxayso wakiilanay imra'atan haweeney bikhulci zawjatii xaaskiisa inay khuluucdo aw alaaqi ama ay furto walow wakala hadduu wakiisho rajulan nin walow wakalaa hadday u wakiishaan zawjkii iyo zawjadii labadoodaba rajulan hal bay wakiisheen khuluci tawallaa wuxuu eh, qabanaya darafan daraf buu qabanaya waqiila rafay laba darafba isagaa la wareegaya suurada macnaheeda waxaa weeye wuxuu uga jeeda mualifku zawjkii iyo zawjadiiba hal nin bay labaduba u wakiisheen khuluci zawjkiina nin buu yidhi gabadhaydan khuluc zawjadiina waxay tidhi ninkaa waxa weeye dalqadda iga soo guddoon xoolahaana si marka isku hal nin ayay wakiisheen marka ayada ah, ninkaa wakiilka ah ee zawjaynka labadaba wakiil u ah hal daraf mutawallin kara ama darafka zawjka ama darafka zawjada ma bannaano inuu labadaba wakiil ka ahaado oo waxa weeye yacani uu ku dhawaaqo dalaaqii ciwadkiina uu guddoomo iijaabkii qabuulka labadaba ma samayn karo waayo de waxay noqonaysaa tawalley tawalli darafay caqdin hal qof inuu caqdi labadiisa daraf mutawallitaana waa mamnuuc san horey usoo tilmaannay sida bayca bayna u bannaanayn nikaax ayna u bannaanayn aya tanna ayna ugu bannaanayn laakiin waxaa u bannaan ninkii inuu labadii daraf mid ahaan uu tawaliyo darafka kalena zawjkii uu tawaliyo ama darafkii waxa wey zawjka asagu uu tawaliyo gabadhana markaa ay iyadu ay nafteeda ay iyadu guddoonto taasaa bannaan laakiin labada darafta asagu wakiil lama noqon karo maxaa yeele khuluc wuxuu u baahan yahay iijaab iyo qabuul saas darteed waxa wey waa inuu mid asagu qabtaa mid kalena uu qof kale uu guddoomaa wey walow wakalaa zawjki iyo zawjadii hadday wakiishaan rajulan khuluci tawallaa wuxuu la wareegaya darafan daraf ayuu la wareegayaa oo u qabanaya waqiila waa arafayn labada darafba uu eh, qabanaya ayaa layidhi qiilkan wuxuu labada daraf buu qaban karaa maxaa yeele khuluca waxaa ku filan lafdi labada jaari mid ahaan uu ku dhawaaqo ayaa ku filan buu leeyahy qowlkan lakin waa laga xoog badan yahay wallahu tacala aclam wsala allah waslama